bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wsala allah wslam calaa sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbii ajmaciin ehm, waxaynu ku jirnay anwaaculicraab anwaaculicraab ehm, darsigii ka horreyna wuxuu ahaa anwaaculbinaa wuxuu u baahan yahay ehm, fahm ayuu darsigaasi u baahan yahay labadaa darsi anwaaculbinaa iyo anwaaculicraab oo ka soo horreeyen almabni walmucrab waa afar darsi oo isku xidhan mabniga iyo mucrabka iyo mid walba anwaacda uu leeyahay awaaicraabka waxaynu soo sheegnay inay afar yihiin waxaa loo isticmaalaa kelmadda mucrabkaa ah, afar nooc midkood wey kelmadda mucrabkii waa kelima yataqayaru aakhiruhaa bixasabi mowqiciha fi ljumla kelmad akhirkeedu isbabedelo oo waxa ka horeeya ee soo galay iyo yani maarsa mowqica ama meesha ay jumlada ka dhacday loo ego waa kelmad mar la godo mar la kordhigo mar la hoos dhigo mar la reebo kelmad noocaasoo akhrigeegu sia isku babedelo ayaa mucrab ladha isbabedelkaygaasi anwaac buu leeyahay waxa weeye afar alrafcu wاlnasbu wاlkhafdu waxaan ujeedaa wاljaru alkhafdu iyo aljaru waa isku mid inta badan aljar baa la isticmaalaa alrafcu wاlnasbu wاljaru wاljasmu afartaas wey macna alika kelmadda mucrabkii waxay noqon kartaa marfuuc waxay noqon kartaa mansuub haddii ay ismi tahay waxay noqon kartaa majruur haddii ay ficil tahayna waxay noqon kartaa majsuub afartaasay ku wareegtaa kelmadda mucrabka isbabedelka akhirkaygu samaynayaa afartaa kama baxo afartaasu ku wareega sidii aynu hore u soo qaadanay kelmadda mabnigii maaha kelmad isbabedasho oo akhirkaygu isbabedelo waa kelmada akhirkaygu xaalad keliya ku sugan yahay laakiin xaaladahaasi marka kelmadihii oo dhan la baadho waxay noqon karaan xaalado kala duwan anwaac اlbina baa halkaa ku jira waxay noqon karaan kelmadda mabnigii mabniya calى اfatxi mabniya calى اdami mabniya calى اlkasri mabniya calى sukuun marka markuu kelmadda mabniga ama binaagu anwaac leeyahay maaha anwaacdaasu ku wareegaa laakiin kelmadaha qaarkoodna noocaasay laasimaan fatxa albinaau calى اlfatxi qaar fatxun bay laasimaan qaarna damun bay laasimaan qaarna kasrun bay laasimaan qaarna sukuun bay laasimaan laakiin marka laisku geeyo waxyaabihii ay laasimeen kelmadaha kala duwani afar bay noqonaya markaas anwaacu binaa layidhi adama walfatxa walkasra wasukuun halkan marka anwaacu licraab la ydhaahdo maaha kelmad waliba inay mid ka mida sidii binaha laasimaysa maaha waa kelmada isbabedelaya oo wareegaya afartan midkood bay ku wareegaan weyaan waxay noqon kartaa kelmad marfuuc dabeedna intay rafcaha iska bedesho ayaa waxay noqon kartaa mansuub halkaa intay ka wareegto ayaa waxay noqon kartaa majruur hadday ismi tahay oo la hoos dhigi kara haddii ay ficil tahayna waxay noqonaysaa majsuum oo waa la reebaya way ku wareegtaa wey kelmadda mucrabkii intaasay ku wareegtaa marka anwaac licraab baynu soo qaadanay alrafcu wاlnasbu wاljaru wاljasmu waxa kaleynu soo qaadanay afarta anwaac licraabkaa saddex inuu ismigu ka qaato oo ismiga saddex laga helo alrafcu wاlnasbu wاljaru saddexaasuu ismigu leeyahy jaءa muxamadu ra'aytu muxamada marartu bimuxamadin ismigu jasma ma galo jasmuhu ma galo shaqo kumala saddexdaa kaluu qaata ficiladuna oo looga jeeda ficilka muaaric idan wax mucraba ficilada muaarica ku jira ficilka mudaaric looga jeedaana wuxuu qaataa isaguna saddex alrafcu wاlnasbu wاljasmu muxuu ka tegaa ficilka mudaaric khafduu ka tegaa waanu shaqo ku lahay ama jerka lama hoos dhigo maxaa la dhaa ficilka mudaaric marka afarta anwaacu licraabkii waxaa loo qaybiyaa laba mushtaraga iyo laba khaasa labada mushtaraga ah ee asmaada iyo afcaashaba laga helaa waa alrafcu wاlnasbu siduu kitaabku inoogu sheegay labada khaaskiina midna waa khaaص biاlasmaa midna waa khaaص biاlafcaal aljasmu khaaص biاlafcaal wاljaru khaaص biاlasmaa asmaadu jarkuu ku gaar yahay kama ana aljasma khaaص biاlafcaal jasmuhuna ficiladu ku gaar yahay waxaa kaloo inu soo qaadanay kelmadda mucrabkaa haddii ay godan tahay asalku waa in maxay lagu godo maxaa lagu godaya kelmadda mucrabka hadday marfuuc tahay maxaa lagu rafcinaya maxaa ashala in lagu rafciyo adama haddii ay kelmaddu mansuub tahay mansuub maxay weeye asalku maxay maxay lagu nasbiye wey maxaa lagu nasbinaya alfatxa asalku waa in fatxa lagu nasbiyo way jiraan waxyaabo kaloo lagu nasbiya laakiin asalku waa fatxa haddii kelmaddu ay majruur tahay oo ay hoos dhigan tahay in maxay lagu jaro weeyaan kasar haddii ay kelmaddu majsuum tahay maxaa lagu jasminaya asalku in maxay lagu jasmiyo sukuun halkaana wax ka soo baxaya waxa la dhahaa calaamaat اlcraab alsliyatu calaamaat اlcraab alsliyatu baan ka hadlayna calaamaat lcraabku way badan yihin kuwa asalkaa marka laga hadlo waxa weeyaan alrafcu bاdama wاlnasbu bاlfatxa wاljaru bاlkasra wاljasmu bsukuun hada huwa اlasl asalku waa sidaa wixii la godaya in damo lagu godo alrafcu bidam wixii la nasbinaya in maxay lagu nasbiyo alfatxa wixii la jaraya in lagu jaro alkasra wixii la jasminaya in lagu jasmiye maxay asukuun calaamaat اlcraabi اlasliyatu arbac wahiy damatu goormay asal tahay marka wax la godayo wاlfatxatu goormay asal tahay marka wax la nasbinayo wاlkasratu goormay asal tahay calaamadani marka wa la jaray wasukuunu goormu asal yahay sukuunku marka wa la jasminayo calaamado kalena way jiraan halkoodaan ugu sheegi doonaa halkaasuu kaga baxeen labada sha waayahay marka amilada qaarkood haddaan qaar ka ecraabo maala aaa'iru yaxuumu miaalkeedii casharka u horeeyey aaa'iru waxaa la odhanaya mubtada marfuuc wacalaamatu rafcihi adamatu aaahiratu intaad ku darto yani waa w sax wey damadaa muuqata aaahira wacalaamatu rafci adamatu haddaad tiraa waxaad ujeedaa damadaa muuqata la arkayo aaa'iru mubtadaun marfuuc wacalaamatu rafci adama yaxuumu ficlu mudaaricun marfuuc u godan yahay litajarudihi min annaasib wاljaasib wacalaamatu rafcihi inuu godan yahay maxaa calaamadu addamatu calaamaddii asalka ayd baa lagu godaya xuumu shay kastoo godan ood marfuuc tiraa asalku waxa wey calaamatu rafci addamatu in leena kitaabkeenuna naxwaadixuna saas uu badaya ilaa uu gaari doono kuwa waxa kale lagu godo uu sheegi doono wuxuu keenayaa un tusaalayaal damaal lagu godaya haddii la godayo calaamadihii asalkii la raabay maala markaan idhaahdo haddii aan idhaahdo sharibtu lmaaa biyihii baan cabay sharibtu waa ficlu wa faacil almaa mafcuul bihi mansuubun mansuubun maxaa la raacinaya calaamaة nasbihi alfatxatu fatxa lagu nasbinay lan tuuriqa اlأshjaaru haddaan icraabo lan tuuriqa raacinaya فاaعل مفروuع وعaلaamaة رفعihi الdmة hadii aan إعراabo mثلا lm yuqid عaliy المصباaحa عaliy المصباح lm xarفu نfyi وajasm mabniy baa raacinaya de wa xarفe mabniy maxaan odhanaya alaa he السكون فعل مطارع مجسوم باللم وعلامة جسمه علامة جسمنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه calaamatu rafcihi adamatu almisbaaxa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxatu sidaas weeye tamaariinta haddii wax ka akriyo wuxuu hi atamriin اlأwal cayin اlkalimaati اlmucrabata fi اlcibaaratayn اlaatiyatayn washku اlآkhira kuli minha kelmadaha mucrabka ka soo saar labadan cibaaro ee soo socdo waxa weeye akhirka kelmad kastana xarakee oo mucrab cala alinsaanu mise cala alinsaana cala alinsaani lannu cala waa xarfu jac cala alinsaani qofka insaanka ah waxa saaran bani aadamka an yuraaciya inuu dhowro fi lmalaabisi dharka fusuula sanati sanadka xiliyadiisa kala duwan gu iyo jiilaan inuu fiiriyo weeye fayaxsunu bihi waxa ku habboon an yalbasa inuu xidho alqudna dadka dharka qudniga ah ee dunta ah fi sayfi xagaagi wasuufa kuwa suufkaana fi shitaa'i jiilaalkii markay dhaxantu jirto ina almisaaxa kaftanku yajlibu lbadaa yajlibu wuxuu keenaa albadaa in laysku cadhoodo wayaqacu wuxuu jaraa alihaa walaabtinimadana iyo isticaylkana u gooyaa fabtacid canhu ka fogow ilaa idaa kaana yasiiran markuu fudud yahay mooyaan in yaroo fudud oo aan maaragtayani maaragta fudud mooyaane ka dheero in yaroo fudud oo aan xajiin lahayn xajiin lahayn fainahu yuriixu intaa yari waxay u raaxaysaa alcaqla caqliga dadka way ka yar farxisaa wayugsibuhu caqligaana waxay siisaa nashaatan firfircooni ayay yergelisaa marka labadaa cibaaro ta kooaad cala linsaani buu ka bilaabay kelmadaha mucrabkaa ka soo saara dilwira waxaad raadinaysaa kelmadaha asmaada ah ismiga ah iyo kuwa muaarica ah, oo keliya waxallo wixii xarfihi mucrab maa waa mebni ficilada maadiga iyo amarku waa mebni marka halkan oo kale cala alinsaani qofka bani aadamka ah waxa saaran alinsaan waa mucrab an yuraaciya inuu dhowro yuraaciya waa ficil muaaric waa mucrab fi lmalaabisi dharka almalaabisi waa ismi waa mucrab fusuula xiliyada jamcu faslin fasalkii wax lagu dhigayna maahayo fasligii sanadka loo qaybinaya asanatu arbacatu fusuul afartii xili loo qaybinaya alrabiic iyo asayf ashitaa alkhariifkii wey fusuula sanati fusuula waa mucrab asanati waa mucrab fayaxsunu bihi waxaa ku haboon yaxsunu waa mucrab an yalbasa yalbasa waa mucrab alqutna waa mucrab fi sayfi sayfi waa mucrab wasuufa waa mucrab fi shitaai ashitaaina waa mucrab kelmadahaas wixii mudaarice ku jira waa mucrab an yuraaciya fayaxsunu an yalbasa saddex mudaaric baa ku jira laba waa mansuub an yuraaciya an yalbasa naasib baa soo galay an midna waa marfuuc fayaxsunu wax nasbiya ma soo geli inta kalena waa asmaa asmaa weya ina almisaaxa yajlib اlbagضاء wayaqطac اlإkhaaء almisaaxa inada ka horeysa xarfu tawkiidin oo nasbin wey waxaa ku xiga waa ismigeegii oo mansuub bay ka dhigaysa ن المزاح مcرب waa maنصوب اسم ina maنصوب waa calaamaة النسب الفتح يجلب waa فicل مطaaرc naaصب iyo jaasimidna ka horeeyo فicل مطaaرc marفوuع لتajaرudhi miن النaaصب وcalاamaة رفعhi الضmة يجلب wuxuu keenaa البقضاء calolxumo iyo urxumo iyo lesnaco ayuu kaftan ku keenaa albaqdaadaasi ficilka yejlibu ka horeeya wuxuu soo jiidaa uu arinkaasi sabab noqdaa u keenaada haddii uu yahay kii wax keenayay baqdaaku waa faacil haddii uu yahay kii la keenayay isaga la keenayena sababayena de kaftankaa waxaan sabab wey kaftankaa wax keenaya waxa uu keenayaana waa caloolxumadaas iyo laysku cadhoodo maxay noqonaysaa albaqdaa mafaacil ba mise waa mafcuul mafcuulu bihi yejlibu kaftanku wuxuu keenaa aacilku waa kaftanka albadaa waa mafcuulkii wixii sababaye weeye mafcuul bihi mansuub wayacu waa ficil muaarico kale marfuuca ah. calaamata rafci adam alkhaa baa la odhanaya soo mafcuulkii maaha walaaltinimada iyo isticaylkana u gooya markaa yjlibu waa mucrab albada waa mucrab yaac waa mucrab alkha abtacid ka fogow ibtacid ka dheero ficlu amrin maxaa ahaado ficl maadi mabniy ama ficl maadi naaqis fainahu yuriixu waa ficl muaaric marfuuc yuriixu alcaqlad waa mafcuulkii wayuksibhu yuksib waa ficl muaaric oo marfuuca nashaaطana waa mafcuul kale waayahay tamriinka waxaan u dhaafayaa tamriinka lixaad atamriin asaadis التمرين السادس بين في العبارة الآتية الكلمات المعربة التي لا يدخلها الجسم كلمadaha معربka ee aan jasmuhu gelin sheeg kuwa aan jasmuhu gelin de waa kelmadaha mucrabka ee asmaada walatii kuwa laa yadkhuluha aanu gelin aljaru jarku aanu gelin kuwaasna waa ficilka mudaaric labadaa kala saar buu ku leeyahay kelmadaha mucrabka qaar waa asmaa jasmuhu ma galo qaarna waa afcaashii mudaarica iyagana ma galo maxay jeerku ma galo yajibu cala alinsaani qofka bani aadamka waxaa ku waajiba an yabdula inuu bixiyo kulla juhdin dadaal dhammaantii fii iclaa'i shani waanihi siduu wadankiisa u koryeeli lahaa waan yacmala inuu ka shaqeeyo ayaa waajib ku ah calaa maa shayga yajlibu sacaadata liibaan iyo raaxo iyo barwaaqo u keeni kara lisaakinihi dadka wadanka ku nool horumarka wadanka inuu ka shaqeeyo walan yatima lahu dalika arintaasi u dhammaystirmi mayso oo u suroobi mayso ilaa bian yuqadima isagoo hormariya mooyaane almanfacata alcaama almanfacata alcaammata danta guud manfaca waa wixii nafci leh maslaxana waa la dhaa maslaxa almaslaxaة alcaama iyo almanfacaة alcaama waa isku mid danta guud inuu hormariyo cala almanfacati uu ka hormariyo manfacada alkhaasati gaarka ama cala almaslaxati alkhaasa danta guud marka laga wada shaqeeyo ee qofku dan gaara wuxuu arkay iska daayo lisaalix ilcaam baa la danta guudu ka raaco markaasaa dadku horumar gaadhaan oo meeshay ku noolyihiin wadankay ku noolyihiin iyo magaaladay ku noolyihiin horumar samaysa qof waliba hadduu tiisa ka hadlo wadooyinkaa la dhisanaya siday naasoo kale lann qofku waxa u muuqda isaga tukaankiisa u muuqda wuxuu dan u arkaa inuu tukaankiisa ballaarsado oo uu gurigiisa inta deyr ku darsado ayuu dantiisa gaarkaa u arkaa danta guudna waxay ku jirtaa wadooyin waaseca in la helo oo aan wadooyinka la gelin ayay ku jirta marka haddii uu qofku caqli leeyahy u garanayo waxa danta guud ku jirta isagana dan ugu jirta in wadooyin la helo halkii jiq la geli lahaa dhow qof waliba markuu wadada soo galo marka danta guud horumarinteeda adduunka inta hormartayna gaal iyo islaamba taasay ku hormareen inay danta guud ka wada shaqeeyaan ayaa lagu hormaray walan yatima lahu dalika arrintaasi u dhammaystirmi mayso qofka gaari maayo inuu juhdi ku bixiyo wadankiisa horumarintiisa waa naftiisa horumarintiisa iyo dadkiisa gaari maayo inuu ka shaqeeyo inuu yani barwaaqo iyo khayr u soo dadka ku nool lisaakiniihi dadka wadanka ku nool arintaasi ku dhammaystirmi mayso ilaa bian yuqadima waxaa lagu gaari karaya keliya inuu qof waliba hormariyo almanfacata alcaama danta guud cala almanfacati alkhaasa uu ka hormariyo halkan waxaa ku jira ficilada markaa soo qabta mudaarica yجب oo فicل مطaaرco marفuuca أn yبذلa oo فicل مطaaرco manصuuba وأn yacmala فicل مطaaرc manصuuب yجلb فicل مطaaرc marفوuع لn ytima فicل مطaaرc manصuuب بأn يuqadima فicل مطaaرc manصuuب intaasa ku jira marka waa qaybta kelimaadka mcrabkaa alatii laa yadkhuluha aljaru weeyaan kuwaas jar ma galo waa ficil muaarec jar ma galo yajibu an yabdula an yacmala yajlibu lam yatima bian yuqadima kuwaas wey markaa soo saara kelmadaha kale mucrabkaa ee ismigaa ee iyaga jasmuhu gelin alkalimaat almucraba alatii laa yadkhuluha aljasm oo kuwa asmaada waxaa ugu horeeya alinsaan calى اlinsaani kulla iyo juhdin iyo iclaa'i shani waطani maxaa la dhaha sacaadata saakiniihi lisaakiniihi saakiniihi almanfacata alcaamata almanfacati alkhaaصati intaasiba waa kelimaad asmaaya oo mucraba waxaa ka tegey abcan inta mebniga ayaa ka tegey mebniga waxaa ku jira xuruuftii oo kale xuruufta maxaa ka mid a caalaa an fii maxaa la dhaa caalaa kale an iyo calaa ayaa mar kale soo noqotay waayahay lan baa iyaduna jirta lisaakinihi li laamkii xarfujarkii ba halkaa ku jira lan baa jirta b iyo calaa xuruuf jar u badan ayaa ku jira kelmado kaleoo mabnigina meesha way ku jiraan maalan asmaada qaarkood kale maa yajlibu madaasoo kale lisaakiniihi iyo waanihi haada ku jirto oo kale lahu laamku xarafe hada ku jirto oo kale aalika oo ismia haddana mabniya ilaa iyada lafteedu waa xaraf bacdu waad garanaysaa waa xaraf antu waa xaraf laakiin nooca kuwaasa kuwa mebnigaana intaynu ka tegnay ayaa ka mida tamriin fi اlcraab tamriinka sideedaad namuudaj fi اlcraab tusaale ku siinaya yshtad اlxaru fi الصayf yshtadu ficlu mudaaricu marfuucu bidamati wuu soo gaabiyey marfuucu bidamati marfuuc wcalaamaة rafci aamatu alaama raci markaa tira ba raacinmaysa alaama rafci aamatu baad raacsan hadii alaama racida aad ka tigtood soo gaabinaysana marfuucu maxaad gelinaysaa ba baad gelinaysa ficlu mudaaricu marfuucu bidamati iyo alaama rafci aam labada midkood qaado aru فاacل مرفوع بالضمة فاacل مرفوع وعلاaمة رفع الضمة في xرف جر مبني على سكون الصيف مجrور ama اسم مجrور بفي وعلاaمة جره الكسرة إعراabka halkaa laga bilaabo waxa kusoo biray وعلاaمة رفعه وعلاaمة نسبه وعلاaمة جره iyo وعلاaمة جسمه rib اjumal اaatiya rib baa loo akriyaa rib ma jirta rib iyo rab iyo kuwaas ma jiraan rib oo keliya ficilku waa acraba waxay isku mid yihiin akrama akrim in baad unaysa akhraja akhrij absara absir acrab alkalaama amarkaygu waa acrib acrib aljumal alaatiya icraab jumlooyinka gabadhina acribi acribi aljumal alaatiya lam yudrik caliyun ilqitaara lam yudrik lam xarfu nafyin wa jasmin yudrik ficlu mudaaricun majsuumu bilam wa calaamatu jasmihi asukuun caliyu faacil marfuucu wcalaamatu rafcihi dama alqiطaara mafcuul bihi mansuubu wcalaamatu nasbihi alfatxa xadara abiibu jar مبني على السكون hadaad ku darto المنزل اسم مجrور بإلى وcلاaمة جره الكسرة الناar مشتaciلة dabku wuxuu ka shidmaya في الxadب xaabada الناar مبتدأ مرفوع وcلاaمة رفع الضم مشتaciلة خبر مرفوع وعلاaمة رفعه ضمة في xرف jر الحطب sm majruur bfi wcalaamaة jarhi alkasra wاllah subxaanaه watacaala